الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaynu dhexda kaga jirnay <clears throat> kaanada khasaa'isteeda markaa sheekhu waxa uri raximah allahu tacaala <clears throat> waxadfuha ay watakhtasu kaana kaani waxay gaar la tahay bijawaasi xadfihaa kaanada in la gooyo banaanaanshaheega ayay gaar la tahay waxdahaa ay munfaridatan xaalo ay tahay kaanadu kelideed mucawadan xaalo ay tahay mid laga ciwad qaatay canhaa kaanada maa maa laga soo ciwad qaatay fii mithli amaa anta daa nafarin iyo wixii lamida dhexdeedana la gooyo wa maca smihaa ay wa takhtasu kaana kaani waxay gaar la tahay bijawaazi xadfiha in la gooyo banaanaanshaheega macasmiha ismigeeda la jirkeeda fii mithli in khayran fa khayrun iyo wixii lamida dhexdeeda lagu gooyo iyo waltamis raadi walow kaana walow khaataman fargalba ha ahaado fargalkaasoo min xadiidin bira iyo wixii lamida dhexdeeda lagu gooyo sheekhu raximah llahu tacaala waxaynu kusoo guda jirnay kaani maadaama umulbaab ay ahayd inay khasaa'is leedahay khasaa'isteeda waxaa kamid ahaa takunu zaaida kaanad waxay noqotaa zaaiday noqotaa taksiisya labaad baynu soo sheegno wuxuu ahaa jawaazu xadfu nuuni mudaaricihaa lix shardi marka la helo susa ina inay laftu mudaaric tahay inay majzuumo tahay inaanu saakin la xigin inaanu damiro nasbe la xidhiidhin inaan lagu dul joogsanin iyo in sukuun lagu jismiyo khusuusiyadana waxa weeyaan waa tii saddexaad marka saasay noqonaysaa sooma marka kelideed baa la goynaya kaanadii kelideed baa la goynaya maxaana joogaya meeshii ismigii iyo iyo khabarkii maxaana ka maqan ismigii iyo khabarkan kaanaa ka maqan waa khusuusiye iyadoo ay gaar la tahay kolkaana waxaa laga soo ciwad qaataa buu ma lafdiga maa la idhaahdo ayaa laga soo ciwad qaataa tusaale amaa anta daa nafarintan oo kale weyaan iminka anta adigu daa nafarin mid col iyo junuud u saaxiiba inay tahay darteed ayaa tafkharu calaya igu faanaysaa falaa tafkhar calaya saha igu u fiirso antadan imika waa maxay antadani waa ismigii kaanilhayd daadana waa maxay waa khabarkeegii meesha maxaa ka maqan kaanadii baa meesha ka maqan way banaan tahay marka sharxuu kusii faahfaahin doonaa taasi waa mid waxa kale oo banaan oo khusuusiyaadkeega kamid in iyadii la gooyo marka iyadii la gooyo waxaa raacaya ismigaa raacaya maxaa keliya joogaya markaa khabarkii baa joogaya u fiirsa waa tan in khayran fa khayrun ya iminka khayran tani waa maxay waa khabarkii ayo kaana maxaa maqan kaana iyo iyo ismigiiba isla maqan xadiiska rasuulka eeg iltamis walow khaataman min xadiidin khaataman iminka waa khabar oo khabarkii ayo oo khabarkii kana maxaa meesha ka magan kana iyo ismigeedii marka markana marka la goynayo iyada iyo ismiga marka la goynayo waxa shardiga inay meesha joogaan intii shardiyad ahayd iyo lowdii shardiyad ahayd almsln wayaxdifuunaha alkhabar wabacda low wain kaiiran dashitaar bu alfiye odhan doona low iyo intaasi dabadood baa aada loo gooyaa khabarkiina la jooj khabarkiina iska baaqi noqdaa iyada iyo ismigiina daaqada laga wada saara in khayra fa khayru eeg in kaana camaluhum khayra fa jazaauhum khayru u fiirso eega intan waa tii shardiyadayd ma in kaana camaluhum camalkoogu khayran waa kan de khayr haddii uu yahay haye fa khayrun tanna waa maxay khabarkii baa ka go fa jazaauhum faana geli de ila intana shardiyayde fa jazaauhum jazahoogu khayrun waa khayr halkaasi waa meelaha yidhaahdaan xadfu kana maca smiha bacda in walow ashariyatayni xadfun shaaicun mutaridun bay dhahdaa in kaanadii la gooyo iyadiyo ismigii oo wada socda inta shardiyadaa ah iyo lowda shardiyada a ah dabadood xadafkaasi wuu fala badan yahay waana mutarid waa qiyaasba saxiix walala waa mid mudarid a ah weyaan xadfu kana maca smiha bacda xadfun shaaicun muaridun khabarkaasi ka warama khabarkaa ka warama eh, mubtadaa la gooyo mubtadaa go-aane halkan lafteedana waxaa la idhahdaa xadfulmubtadai bacda faa'il jazaai xadfun shaaicun muaridun ba isna la dhahdaa iska ilaaliya meelaha fara badan baad kusoo arki doonteed eega meel meel kastood ku aragtid fadaa faailjazaha a khabarkeegio kuxig mubtadiina meesha uu ka go-an yahy qaacidada abaad qaadanaysaa xadfu mubtadai bacda faai ljazai xadfun shaaicu muaridun bacda faai jazai mubtadihii la gooyaa xadafkaasi wuuna fara badan yahay waana muarid waa qiyaasba saxiix walala labadaa masaleba waynu ka faaideysanay iltamis walow khaataman walow kaana ladii taltamisuhu khaataman buu noqonaya oo waxaa isla go-an kaanadii iyo ismigiibaa isla go-an kaanadii iyo ismigiibaa isla go-an waka markaa sheekhu waxa u yihi waxaad waxadfuha ay wataktasu kaana kaani waxay gaar la noqon bijawaazi xadfiha iyada in la gooyo banaanideeday gaar la noqon waxdahaa ay munfaridatan dhade waxdahaa ay munfaridatan xaalo ay tahay keli munfarid baynu ku awilana mucawadan xaalo ay tahay mid laga soo ciwad qaatay canhaa kaanada ma maabaa laga soo ciwad qaatay xaalada ya waxdaha waa xaalo mucaawadanna waa xaalo xaaladaas magaceed xaalatun mutaraadifatun de sooma waa mutaraadifaade xaalo mutaraadifa wey mucaawadan xaalo ay tahay mid laga soo qaatay canha kaanadii ma maabaa laga soo qaatay siduu nactiguba xaqiiqiya sababi u yeesho ayuu xaaladuna ay sababiye noqotaa iminka mucawadantani waa sababiye wey waa xaalo sababiyaa la waayo waxay rafcisanaysaa ismigaa iska dambeeya maadaa dambe ayay qaadanaysa ayada qaadanaysa saxiix walala kaa dambe ku camalfalaysa daahirka iski banaanka yaalade fii mithli amaa anta adigu daa nafarin inaad ahaata mid col u saaxiiba wa macasmiha iwa takhtasu kaana kaani waxay gaar la noqoni bijawaazi xadfiha in la gooyo banaanideeda macasmiha ismigeeda la jirkeeda fii mithli in khayran in kaana camaluhum khayran khayr haddii uu yahay fa jazaauhum jazahogna khayrun waa khayr iltamis raadi oo dayday walow kaana aladii taltamisu kaa daydayasa haba noqdo khaatama fargal fargalkaasoo min xadiidin bir ah sharax min khasaaisi kaana kana khasaa'isteeda waxaa ka a jawaazu xadfiha iyada in la gooyo banaanideeda walaha kanadi waxa u sugnaaday fii dalika xadafkaa dhexdiisa waxa ugu sugnaaday xaalataani laba xaaladood waxaa banaan oo khasaa'isteeda ka a in iyadii la gooyo marka la gooyana xadafkaasi kaani laba xaaladood bay yeelani walahaa kaanadii waxa u sugnaaday fii dalika xadafkaa dhexdiisa waxa ugu sugnaaday xaalataani laba xaaladood baa usugnaaday fataaratan mar darafskaa nasbide fataaratan mar tuxdafu waa la goyni ay hiya kaana ayaa la goyn waxdaha ay munfaridatan xaalay tahay kelideed wa yabqaa waxa hadhi alsmu ismigii ayaa hadhi baqiya yabqa waa ficila wa yabqaa waxa hadhi alsmu ismigiibaa hadhi walkhabaru khabarkiina way hadhi xaalada koobaad kelideed baa la goyni maxaana hadhaya ismigii iyo khabarkiibaa hadhaya wa yucawadu waxa laga soo ciwad qaadan wa yucawadu waxa laga soo qaadan canhaa kaanadaa go-ande ma maabaa laga soo ciwad qaadani maxaa booskeygi gelaya oo ina tusinaya maaba booskeygi gelayso ina tusinayda maadaama ma ay joogto maadani waa maxay waa ciwad kaanaduna waa maay waa mucawad waa wixii laga soo ciwad qaatay ciwadka mucawadkuna ma kulmaan sidaa darteed kaani daaqaday ka baxaysa halkaasi waa hal xaaladood iyadiibaa joo iyadiibaa go-aysa labadii macmuulka u ahaana way joogaan maabaana booskeyga day karto joogto ina tusinaysa ko wa taaratan marna tuxdafu waa la xadfi hiya kaanadii baa la xadfi wa taaratan marna tuxdafu waa la xadfi maca smiha ismigeeda la jirkeeda alxadf iyada way go-aysaa uga maxaa raacaya ismigeegibaa raacaya wa yabqaa waxaa oo goobta oo joogi alkhabaru khabarkiibaa hadhi walaa yucawadu laga soo qaadan maayo canhaa kaanadaa go-an bishayin laga soo qaadan maayo waa kaana in la xadfaa banaan haddaba xadafkeega maxaa ka soo baxay laba xaalo ama laba suuraa ka soo baxay iyadii go'day laakiin labadeedii macmuul baa joogi marka ciwad baa shardi maaba ciwad ka noqon saxiix ismigaa raaci wax ciwada oo meeshii booskii jooga shardi maaha laakin waxay fara yihiin bacda in ashardiya walow ashardiya misle fanaynta ka soco haddana labada xaaladood bu dibku sii sharaxaya xadfu kaana kaano kelideed la gooyo fal awalu ka hore ka hore maad garanaysid waa kaano kelideed go-aysta labadeedii macmuulna ay joogaan kaainun xadafkaasi wuxuu ahaaday bacda an an dabadeed buu ahaaday anti almasteriyati masteriyada loo nisbeeyey anta masteriyada loo nisbeeyey dabadeed buu xadafkaasi yahay fii kulli mawdicin mawdic kasta dhammaantii xaalad ay ahaatay antaasi mawdicaasoo uriida loola jeedo bihi mawdica tacliilu ficlin ficil in lagu cileeyo bificlin ficil ficil baa ficil lagu cilaynaya ya ficil baa cilo noqonaya ka kalena macluul buu noqonaya sabab iyo musabab bay isku noqonayan cili iyo macluul bay isku noqonayan laba ficil wadalika tusaale kainunka qawlihim qowlkooga kale ayuu ahaaday amaa anta adigu mundaliqan mid tegaya inaad ahaatay darteed ayaan indalaqtu u tegey eeg amaa munaliqan mid tegaya inaad ahaatay darteed ayaan inalaqtu u tegay maxaad ku taclisay maxaad ku cilaysay waxaad ku cilaysay ficilkaagaa dambe inalaqtu a iminka halkan waa maxay waa cilatun taqadamat alaa mamuliha meel calaa macluuliha meelay odhan jireen weyaan ciladii bay kasoo horeysa maxayna kasoo horeysaa macluulkii ka dambaa ayaa ayaa macluulka ade waan tegey oo maxaa u tagtay baa jirta soo maa dee tegitaanka aad marka ciladii oo soo horeysa macluulkii la cilaynayna wuu dambeeya asluhu u fiirso bal waad fahmiya asluhu qawlkan asalkiisu qawlkee amaa anta munaliqan indalaqtu asalkeegu wuxuu ahaa indalaqtu waan tegey oo maxaad u tagtay wakaa iminka saxsan tahay oo maxaad u tagtay de ila macluulkii la cilaynaye lean kunta inaad ahaatay darteed baan u tegey munaliqan mid tegaya maadaamad adigiiba tegaysid de waan iska tegey waa ciliya macluulkii manaan macluulka la cilaynaya waa maxay waan tegey oo maxaa u tagtay de ila waa waa suaalde cilada lagu sheega saas maxaad u tagtay weeyaan dee waxaan u tegey inaad ahaatay adba mid tegaya darteed baan ana u maxaa meeshay dhigaya in dalagtu waan tegey bu ihi lian kunta inaad ahaatay darteed mundaliqan mid tegaya fa qudimat waxaa lasoo hormariyey haddaba qaabkay u noqotay baa lagu sheegaya amaa anta mundaliqan ay u noqotay cilatun taqadamat calaa macluuliha ayaa la doonaya in lagu fahansiiyo fa qudimat waxaa lasoo hormariyey allaamu laamti laamta maad la laamtu waa te lian kunta laamta ku jirta weeyaan laamujarka laamtaasaa lasoo hormariyey iyo wamaaka badaha iyada ka dambeeya waxa iyada ka dambeeya oo dhan de wa maxay de jumlada dambe o dhan lan kunta mundali way ka dambaysa yadama waxaasoo dhan baa laga soo hormariyey cala lficli ficilki ficilke ficilka hore inalaqtu ah ficilka hore inalaqtu ah ayaa laga soo hormariyey laamkan iyo waxa ka dambeeya oo ah lian kunta munaliqan baa lasoo hormariyey agga hore la dhigay misle faninta calalficli baa laga soo hormariyey lilihtimaami danayn darteed baa loo soo hormariyey bihi taqadumka iyo soo horumarkaa la danaynayo ow liqasdi likhtisaasi ama ikhtisaas iyo gaar noqosho ujeedadeed darteed ayaa loo soo hormariyey fasaara wuxuu ahaaday fasaara wuxuu noqday ay huwa qawlkii wuxuu noqday lian kunta munaliqan inalaqtu saasay noqotay lian kunta munaliqan inalaqtu ila waxaanu nihi laamkii baa lasoo hormariyey laamka waxaa ka dambeeyey oo antimasteriyadii iyo ficilkii oo dee caamil ahaa oo camal feliy oo naasikha iyo waxa weeyaan ismigiisii iyo khabarkiisiiba ficilkii macluulka ahaa la celinaya agga hore laga dhigay kadibna wuxuu noqday qawlkii lian kunta munalian inalaqtu hadda waad fahamteen ma lian kunta munaliqan inalaqtu uma xudifa waxaa daaqada laga saaray aljaaru jarihii baa daaqada laga saaray kii wax jarayy ka wax jaraya waa maxay waa laamta ikhtisaaran liajli hadal gaabin darteed baa booska looga saaray hadalkii baa in hadalka la gaabiyo darteed baa booskii laga saaray maxaa soo hadhay marka an kunta munalian inalaqtu way noqon sooma kamaa yuxdafu sida loo xadfo eeg kamaa yuxdafu sida loo xadfo jaarka hadda fiirsada kamaa yuxdafu sida loo xadfo xarfuljarka qiyaasanay maqiisan xaalo uu qiyaas yahay min an an sida looga xadfo ya an waxaa loo yaqaano nasculkhaafidku laba meelood bu qiyaasiyay nasculkhaafid iyo halkan xadfijaar baa la xadfiyay nasculkhafid waa isku mid khaafidkii wax khafdinayay baa la siibaya nasculkhaafid waa sida nasculkhaafidku laba meelood buu qiyaas yahay uma qiis yahay labada meelood waa maxay an waa laga gooya annana waa laga gooya labada meelood uma qiis yahay waxaa layna yidhaha nasculkhaafidkuba kamaa yuxdafu sida loo xadfo ay huwa jaarkii qiyaasan ay maqiisan xaalow qiyaas yahay min an an sida looga xadfo ka qawlihi tacaala wadalika kainu ka qowlihi tacaala falaa junaaxa dembi mu ahaanin calayhi xaajiga dushiisa an yatawafa inuu tawaafo bihimaa safaya marwe inuu tawaafo wax dembiyo ka saaran ma jiro iminka aayadda qur'aanka wuxuu usoo daliishanayaa antani waa masteriya yatawafa masterka laga dhalaalinayo yatawafa ayaa de master laga dhalaalin masterkaa yatawafa laga dhalaalinayaa waxaa lagu nasbinayaa mansuuban binasci lkhaafid waayo waxay ahayd fi ba halkan ku jirtay ba ayaa qadaran falaa junaxa alayhi an yatawafa i an yatawafa i an yatawafa marka masterka lasoo dhalaalinayo maxaa nasbinaya i meesha ka go sida aayadaaba looga gooyaba halkan o kale loo geenaya bu kuleeyay waa masle fahne uma waxa la xadfay eeg inta yar wuxuu kuusoo dhexgelinaya si uu kuu fahansiiyo si uu kuu fahansiyo aayadan qur-aanka kugu fahansiyo darteed buu kuguso dhexgeliy masle fahne aayadan qur-aankaaba waa laga gooyey bu kuleeyahy halkana saasoo looga gooyey uma xudifat waxaa la xadfay haddana maxaynu marana imika waxaynu maraynay iyadii oo ciladii macluulki iyo ciladii ay soo hormartay macluulkiina u dambeeyo sababtuna laamkii baa lasoo hormariyey laamka wixii ka dambeeyena waa lasoo hormariyey ficilkii macluulkahabaa imika xagga damba maray ciladiina xagga hore soo martay kadibna ciladii oo laamka u la socday ayaa laga gooyey laamtii baa la gooyey in la gooyaana waa sax buu kuleeyahy soo saa ma oo halkan wuxuu kugu fahansiyey aayadda qur-aanka halkaasay inoo maraysay maxay inoo maraysay halkaa maxaa soo hadhay marka ankunta an kunta muطaliqan baa soo hadhay de maha ya uma xudifat haddana waxa la xadfay kaana kaana haddana la xadfay kaana haddana daaqada ka saar ikhtisaaran liajli ikhtisaarin hadal gaabin darteed baa kaanadiina daaqada looga saaray ayda noqoday markaynu kaanana xadafnay kaana maxaa ku xigay kaana ismigeeda ku daba dheganaade maadaamo kaana la xadfay damiirkii maadaamo laga xadfay wuxuu ula xidhiidhsanaa wuu infisaalaya marka damiirkii wuu iska infisaalaya munfasil buu kuu noqoni fanfasala waxa soocmay adamiiru damiirkiibaa soomay de damiirkii waa halkee kunta damiirkii ku jiray kaana maanad ka goynin wuu soomay marka maxay noqotay marka an anta bay noqotay de an maxay noqotay an anta bay noqotay an anta bay noqotay uma ziida waxaa la ziyaadiyey ma maabaa la keenay ila marka kaano kelideed la goynayo maaba ayaa meesha la dhihi jiray soo ma kaanaa la ziyaadiyey ciwadan ay mucawadan xaala ay tahay maadan mid kaanadii laga soo ciwad qaatay bartikaanada dhigde an iyo antada udhexaysi an ma anta mayna noqon fasaara wuxuu noqday qawlkii an ma anta buu noqday an ma anta buu noqday uma udqimatu waxaa lagu idqaamay annuunu nuuntii baa lagu idqaamay filmiimi miimti nuuntii iyo miimtii baa lagu isku idqaamay litaqaarubi mahrajayhima labadooda mahraj baa isku dhow kadibna way is ogol yihiin isdhex maxay noqotay marka ama maxay noqotay fasaara wuxuu noqday qawlkii ama anta buu noqday min asain maxay soo fadhiisay marka ama anta munalian inalatu mislfanint ama anta munalian inalatu asalkii hore muxuu aha ama anta munalian inalaqtu inaga khulaasaynana eeg halkan maxaa la yidhaha waa cilatun taqadamat alaa ma waa ciliy macluul ciladiy macluulkana ka horeeya ya macluul ka horeyn la cilaynayo ciladuna way dambaynaysa waa cilatun taqadamat calaa macmuuliha asalku qowlka hore wuxuu ahaa inalaqtu lian kunta munaliqan kadibna laamka iyo waxa ka dambeeya jumlada dambe cilada ayaa macluulkii laga soo hormariyey maxay noqotay lian kunta munaliqan inalaqtu way noqotay kadibna laamkii xarfujarkaabaa la iska gooyey maxay noqotay an kunta munaliqan inalaqtu kaanadii baa daaqada laga saaray kaana marka laga gooyeyna damiirku wuxuu la xidhiidhsan yahay hadii la gooyo damiirku wuu infisaala damiirkii oo ismigii ahbaa infisaalay maxay noqotay an anta munaliqan inalaqtu kadibna waxaa la keenay marka kaani keligeed la gooyo maaba booskayga dega maaba he booskayga degta oo maxay u degaysaa waa likarati mushaabahatiha liukhtiha walaasheed bay shabahdaa in fara badan kaana walaasheed waa laysade laysay maadani shabahda adaba oo waa alxuruuf lmushabahatu bilayse mayn ahayn maadaamay walaasheed shabahayso booskeediiba usii haysaatay booskeediiba he usii fadhidaa kadibna amaa baa la keenay ama markii la keenay amaad iyo antum isku makraj dhow yihiin isdhexgeli maxay noqotay marka amaa anta munaliqan inalaqtu intaa misl faanid waa intaa waxba ku cilmina laqma dee soo ma intaas way naga fadhiisatay waay mise mar baan soo dulmada waalaa dalika qawlcabaas waalaa dalika tusaalaha dushiisa ayuu ahaaday waalaa dalika madkuurkaa dushiisa ayuu ahaaday qawlcabaas ibnu mirdas cabaas ibnu mirdas ninka la dhahdo qawlkiisuna saasoo kale ayuu ahaaday ya oo waa qawlkii aan soo qaadanay ahaa ama anta tha nafarinti weyan ama anta tha nafarinti wey sidaasoo kale isagana utacliilinaysaa bu kuleey wuxuu yidhi abaa ama anta tha nafarin fa ina qawmiya lam ta'kulhum adabcu abaa khuraashata ama anta tha nafarin fa ina qawmiya lam takulhum dabcu waa bahor basiid ya abaa khuraashata abaa khuraashow amaa anta adigu la nafarin mid nafar mid col u saaxiiba darteed inaad ahaatay ayaa tafkharu calaya igu faanaysaa falaa tafkhar calaya sidaa ha igu faanin fa ina qawmiya anigaba reetolkay lam ta'kul may cunin hum ayaga addabcu abaarti may cunin bu yidhi anigaba reetolkay way joogaan odda xoogga intaa laala ege ya haymoodin ina cidlo taaganay bu le taa faanin taa ha igu faanin khuraashana waa khiraashana waa la odhan karaa abaa aba khiraasha labadaba oo lasoo naqliya waa yahay nafarku waa arahdu waa kooxda wey adabcu hadda waxa loo jeedaa waa asana abaarta looga jeeda lakin asalka hore dee waraaba iyo dhurwaagu ahaa takuluhumta isticaara ku jirto oo isticaaro tabciya wixii la odhan jira bimanaa may dabargoyn weyaan may dabargoyn oo may cunin wey may cunin wey marka wuxuu yidhi abaa khuraashata yaa abaa khuraashata abaa khuraashow amaa anta adigu dhaa nafarin mid colaal iyo junuud u saaxiib ah inaad ahaatay ayaa tafkharu calay aniga iigu faanaysaa falaa tafkhar calay aniga sidaa ha iigu faanin waayo fa ina qawmiya aniga reetolkay lam taakul may cuninhum ayaga addabucu abaarti iyagaba ma idlin way joogaane sidaa aniga ha igu faan igama colaal badnid buu ley igamana tol badnide maxalushaahidkeenu waa mahay abaa khuraashata waxa weeyaan dee xadfunidii baa laga gooyey xadfu ya yajuusu fi nidai ka qawlihim raba stajib ducaai khuraashatana dee waa waa ismi maalayansarifu wey calaa mactaani sawma wa ama anta waa tagna hortaa labade anta waa ismiga kaanee go-an dhana waa khabarkeegii antii masteriyada ahayd maxaa lagu idqaamay anta maxaa lagu idqaamay maadaasa lagu idqaamaya de mahrajkooga isku dhawaaylan fa ina qawmiya lam taakulhum dabcuna waa usii tacliiliye waayo fa ina qawmiya lam taakulhum dabcu asluhu qawlkan asalkiisu wuxuu ahaa lian kunta buu ahaa facumila waxa lagu sameeyey fiihi asalkan maa dakarna wixi soo sheegnay wixi soo sheegnay ayaa lagu sameeyey abaa khuraashata ama anta da nafarin fa ina qawmiya lam takulhum daabuu waa iska baxrubasidu halkaasi waa kii koobaad kaasi waa kaano kelideed la gooyey kii labaadna waa kana u fiirsada xadfu kaana kaano oo la gooyey wasmiha iyo magaceegi iyadiyo ismigiiba maantana wada socda maxaana baaqi noqonaya keliya khabarkii unbaa jooga saxiix wathani ka labaad xadafka a labaadi kaainu wuxuu ahaaday bacda in in dabadeed buu ahaaday iyo walow low dabadeed buu ahaaday inti iyo lowdii ashardiyatayni shardiyataynka loo nisbeeyey labadaasi dabadood ayuu aada u badan yahay wayadifunaha wayabquuna alkhabar wa bacda in walow kaiiran dashtahar mithaalu dalika arrintaa tusaalaheedu bacda in ka in wuxuu ahaaday bacda in ah, mithaalu dalika kaa tusaalaheedu bacda in in dabadeed xaalada u ahaaday qawluhum waa odhaahdooda ay yidhahdeen mithaalu dalika madkuurka aynu sheegnay oo kaaniya ismigii oo laisraaciya tusaalaheedu bacda in in dabadeed xaalada u ahaaday qawluhum ay qowlulcarabi carabta qowlkooga ay yidhahdeen weeyi almar-u ruuxu maqtuulun mid lagu dilayo weeyi bimaa kii ayaa lagu dilayaa qatalow ku dilay ay huwa ruuxu bihi maaga wax ku dilay wixii wax ku dilay baa isagana lagu dilaya in ka wax u ku dilay in kaana haduu yahay aladii qatala b shayga uu wax ku dilay sayfan seef haduu yahay fa sayfun ay faladii yuqtalu bi ka isagana lagu dilaya sayfun waa seef wa in khinjaran wa in kaana hadii uu yahay aladii ka qatala b wax uu ku dilay khinjaran haddii uu mindi yahayna fa khinjarun ay faladii yuqtalu bi ka lagu dilaya khinjarun isna waa midi wannaasu dadku majziyuuna waa kuwo la abaal marinayo biacmaalihim ay calaa acmaalihim acmaashooda laga abaal marinaya in khayra in kaana camaluhum camalkoogu khayran khayr haddii uu yahay fajazaauhum jazahooguna khayrun waa khayr wa in sharan wa in kaana camaluhum sharan camalkoogu haddii uu shar yahay fajazaauhum jazahooguna sharun waa shar war mislfan eeg haddaba u fiirso imika in sayfantan waa maxay sayfan waa khabar banaan yaalla away wixii ku camal falayy waa kaana meesha ka maqan ismiyeedi in la raaciyo aad buna u fara badany waana yaku lahaa bacda ina shardiya waa xadfun shaa'icun mutaridun saxiix walala marka meesha maxaa ka go-an kaana iyo ismigeedii eh, sayfanna waa khabarkeedii fa sayfu ta dambana aan ku lahaa xadfu mubtada'i fail jazai xadfun shaa'icun muaridun halka lagulaha wey isna fajazauhum eh, faladi yuqtalu bihi sayfun buu khinjarku waxaa la dhahdaa khanjarna waa la khinjarna waa la dhahdaa khanjar bifatxi lqa khinjar bikasri lqa waa luqa ku sugan waa asikiin lkabiir waa midida weyn wey waa bahalka qol xadka la dhaata sooma kaawey taasi waa ta oo haddii waxa uu ku diray khinjar iyo khinjar baa lagu dili wey khinjaran in kana aladi qatala bihi khinjaran faaladi yuqtalu bihi khinjarun wannaasu dadku majziyuuna waa kuwo la abaal marinayo biacmaalim camalkooga ayaa he lagu abaal marinaya saasuu noqon macnihii biacmaalim camalkooga lagu abaal camalkooga laga abaal marin weyan marka macnuhu sooma albaabu bimacnaa calaa wannaasu dadku majziyuuna waa kuwo la abaal marinayo biacmaalihim calaa acmaalihim camalkooga laga abaal marin camalkooga lagu abaal marin camalkooga ayaa laga abaal marin haddii lagu abaal marin an idhahno wuxuu noqonaya manihi in lagu ihahdo ho duhurkaaga waa kana salaadii ad tukatay duhurkii ho waa kana haddaynu ba'da macnahe ku socono laakiin calaad waa maxay camalkii ay soo shaqeeyeen baa laga abaal marinaya oo jasiisi la siinay annaasu dadku majziyuuna waa kuwo la abaal marinayo biacmaalihim calaa acmaalihim camalkoogii baa laga abaal marinaya ay soo kasbadeen in khayran in kaana camaluhum khayran wakaeg in kaana camaluhum khayran maxaa isla go-an ismigii iyo kaanadii sooma in kaana camalhum khayra fajazauhum khayru wa in kaana camalhum sharan fajazauhum sharun wa qaala shaaciru shaacirkii wuxuu yihi laa taqrabana dahra aala muطarifin in dhaalima abada wain madluma waa baxrul kamil baxrul kamil wey soo ma laa taqrabana ha u dhowaanin oo ha u dhowaan adahra ay fi dahri waktiga dhexdiisa aala muarifin ree almuarif iska ilaali in aaliman in kunta haddii ad tahay ha u dhawaan aaliman aalim haddaad aalim tahay itaa hau dhawaan abadan weligaaba hau dhawaan wa in kunta madluuman mid la dulmiye haddii aad tahayna ha u dhawaan buu leeyay iska ilaali ragga waa rag faraha laga taagay buu leeyay labada goorba faaide ka heli mayside ha u dhawaan bu yidhi adu laa taqrabana cadfuta laadin waa maxay oo ficilka marka jismiina haye haye marka muxuu yaalaa fi maali jismi yaala sax ma fi maal jismi yaala mabni ala fatxa fi maxali jismi noqonaya saxiix laa taqrabana ha u dhawaa eh, maxalushaahidkan aan ka qaadano in dhaalimanta wey dhaaliman baa meesha inoo fadhiya cabdinaasir dhaaliman aawey caamilkii ba camal falay isagi iyo Ah, isaga ismigii baa go-an waaya in aaliman in kunta aaliman wa in kunta madluman saasuu noqonaya laa taqrabana ha u dhawaanin adahra waktiga ha u dhawaanin aala muarifi ree almuarifi ha u dhawaan bu in aaliman in kunta haddii aad tahay aaliman aalim haddii aad tahay dee falaa taqrabanahum abadan weligaaba ha u dhawaan wa in madluman wa in kunta madluman mid dulmiya haddii aad tahayna ha u ay in kaana haddii u yahay ma ladii ka qatala bi wax uu ku dilay sayfan sayf faladii ka yuqtalu bi lagu dilaya sayfan waa sayf wey wain kaana camalum camalkooga waa adduuyahay khayran khayr fajazauhum jazaha lagu abaalmarinayaana khayrun waa khayr wain kunta haddii aad tahay haalima dhaalim haddii ay tahay iyo wain kunta madluuman ba labada saasa lasoo qadaraya wa mithaaluhu xadafkaa tusaalihiisa wa mithaaluhu kaanadii ismigii oo lagooyo tusaalehega bacda low low dabadeed xaalad u ahaaday qowluhu calayhi salaatu wasalaam nabiga walow kaana haba ahaado alladii ka taltamisuhu adoon doonaysa khaataman fargalba ha noqdo fargalkaasoo min xadiidin bir waxaad soo raadinaysa soo daracaysa kaaba ha noqde bal wuxuu raadi waa kii rasuulku ah. maxalushaadkeenu uga soconnaa waa maxay khaataman baa banaanka yaalla oo khabara maxaana go-an kaanadii baa go-an bacda low ashariya halkan lafteeda fahma kaanad waa maxay likulli adawaatin ittafaqa camaluhuna laabudda lahaa min ummin walikuli ummin lahaa khasais wa min khasaaisihaa maxaa ka a ah? in iyadii ismigeediiba la gooyo bacda in ashariya walow ashariya halkan lafteeda waxaa ku jirta intay shardiyadii jawaasimta mayna iyadna umhayn mayna umhayn iyada lafteeda umkeega waxa kamid a ah, khasaa'isteeda waxaa ka ah, ya in dabadeed la goyn karo kaala waa khasaa'istay leedahay ya intu ila maadaama hooyo ahayd lowda lafteedu waa adawaatu shardi adawaatu shard asal iyaadna tahay hooyo adawaatu shardiga hayru jaazimada intuna yay hooye u tahay adawaatu shardiga jaazimada markaa meesha laba hooye isku kulmay saddex hooye weeyaan ya kaana khasaa'isteedi waxa kamid a dabadood ina goodo iyaga laftooda khasaa'isteedi waxa kamid kaana inay gu'i karto iyaga dabadood saxiix walala marka waka iyaga laftooda um, yaala wa qawlu shaacir iyo shaacirka qawlkiisa u yidhi laa ya'mani dahra duu bagyin walow malikan junuuduhu daaqa canha sahlu waaljabalu laa ya'manu binoo qoraya mise laa yamani bu qoraya laa yamani bu qoraya ma annaga laa yamani bu noo qoraya soo qoraya laa yaman inaga noo qoraya adi sheekh laa yamani bu ku qoray annagana wuxuu noo qoraya laa yamanu laa ya'mani iyaanu ka aamin noqon addahra ay fi duu bagyin mid gardaro iyo xadgudub u saaxiib yuu aamin noqon walow melikan walow kaana albaaqi ka gardarada sameeye iyo xadgudubka habaada melikan boqore waktigu waa wareegto sooma markaa yuuna isdhiganin de yuuna he isdhiganin boqorkaasoo junuuduhu ciidamadiisu baaqa ay la ciiiryantay canha junuuda asahlu banaankii iyo waljabalu buurtiba walow boqor saa loo daba hayaama yaba ha aamin ka noqonin waktiga marka laqmada aynu marnay laa yamani adiga ku qoray laad waa naahiye weeyaan naahiye noqonaysa maxaana loo kasriyey takhalusan min iltiqaais lam yakun iladin oo kale haddaynu laa yamanu ku soconnana laada naafiye kaa noqonaysa marka laa yamanu ma aamin noqonayo wey laa yamanu ma aamin noqonayo addahr ay fi dahri waktiga dhexdiisa dulbagin mid xadgudbo saaxiibi ta kalena waxay noqonuun naahiye kaa noqonaysa maxalushaahidkan adaba ka qaado maxalushaahidkan waa maxay waa melikanta wey waa bada low ashariya waa intaaba wey laa yaman yuna aamin noqon adahra fi dahri duu bain duudna waa khabarkeygide waxaan ujeeda cafwan waa laa yamanud faacilkeygi weyan faacilkeygi wey lawasmi asmaa khamse bain waa mudaaf iley walow malikan walow kaana lbaaqi dhada marka ka xaqdaroonaya ee xadgudubka samaynaya haba aado malikan boqor boqorkaasoo junuuduhu boqorkaa ciidamadiisa baaq ayla ciidiyeentay canhaa junuuda xaggeega asahlu barxi waa banaanka sahlu asahlu banaanki iyo waljabal buurti ey walow kaana ha ahaado ma ladii ka taltamisu aad daydayeysaa khaatama fargalba ha noqdo fargalkaasoo min xadiidin bira walow kaana haba ahaado albaaqi ka gardarada samaynaya melikan boqorba ha ahaadee yuuna ka aamin noqonin alxuruufu almushabahatu bilaysa madax yar xabnayalkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allah bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astafiruka waatuubu ilayk